أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ikhwaani fillaah waa casharkii aynu ku ballansanayn nebigeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qisooyinka saxiixa ah ee ummaddiisa uga qisooday ee uu rabay inay wax kala baxaan noloshoodana ay ku intifaacaan oo aynu shalayto biidni illaahi tacaala muqadimo ka soo qaadannay ayaynu maanta biidni illaahi tacaalaa mowduuca aynu ku labaynaynaa xadiiska aynu maanta soo qaadanaynaa waa xadiis uu warinaya imaamu axmed iyo abi daawuud waana xadiis saxiix ah min xadiisi abi hurayrata radia allahu canh abu hureyra waxa uu leeyahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi kaana rajulaani min bani israa'iila muta'akhiyey laba nin oo qoomkii inaga horreeyay reer bani israa'iil ah ayaa waxay ahaayeen mutaakhiyeyn laba nin oo asxaabah oo xidhiidh ka dhexeeyo oo waxay ahaayeen cilaaqaad fiican leh laakiin maxay ahaayeen way kala duwanaayeen fa kaana axaduhumaa mudniban waalaakharu mujtahidan fi lcibaada labadaa nin nin waa nin dembi badan oo macaasidiisu ay badan tahay ka kalena wuxuu ku dadaalaa cibaadada dunuubtana inta taaggii wuu iska ilaaliyaa waana xidhiidh bay leeyihin waa asxaab haddana dariiqoodaa kala duwan fa kaana laa yazaalu yara alaakhara cala demb ninkan cibaadada badani kan kale wuxuu la kulmaa isagoo dembaabaya oo dembi faraha kula jira ama afka ha noqdo ama addinka ha noqdo dembi buu ku arkaa muxuuse yeelaa fayaquulu lahu aqsir markuu arkaba wuxuu yidhaa waar ka gaabs ilaahay ka boqo waar dembiga jooji alla u toobad keen waalaakharu laa yaqsir ninka kalena ma joojiyo kana mar walba waa waaninaya kana u joojin maaye wuu wadaa howlihiisii muddadii baa dheeraatay oo maalin walba wuu waanaya aakhirkii wuxuu nebigeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam fajaa'ahu yowman cala dam maalin baa wuxuu kula kulmay isagoo dembigii ku jira faqaala qaala aksir sidiisii buu waaniyey wuxuu uhi war ilaahay ka baqo oo jooji dembiga oo ka gaabso kiina wuxuu ku yidhi khallinii wa rabbii war anigii ilaahay sukaaya daa abucista calaya raqiiban haduuma waxaa tahay ilaaladii lay soo diray haduuma shaqaalaad iga tahayoo maxaa kaa daba dhigay anigii ilaahay sukaaya daa halkui maryo arag ninkii markuu sidaa yidhi kii wanaagga farayey ee caabidka ahaa ee xumaanta ka dhiidhiyayey ayaa wuxuu ku dhawaaqay kelmadaadu culus wuxuu ku yidhi fa wallaahi laa yakfiru allaahu laka ilaahay baan ku dhaartaye allaba kuu dembi dhaafi maayo ninkii caabidka ahaa ayaa wuxuu ku odhanayaa kii kale dembi dhaaf adigu maba lihidba riwaayo kale waxay odhanaysaa may ahlunnaar naar baati buu ku yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala faqabada allahu arwaaxahumaa ba ilaahay naftu ka qaaday faاjtamaca cinda rabbi اlcaalamiin ilaahay agtooday ku kulmeen ilaahay agtiisa wuxuu ilaahay ku yidhi kii dadaalayey ee cibaadada ku dadaalayey a kunta biya caaliman anigu waxaan hayo ma cilmi baad u lahayd ciddaan u dhaafayo ciddaanan u dhaafayn aan u naxariisanayo ciddaanan u naxariisanayn ma cilmi baad u haysa maya buu yidhi aclaa maa fiiya kunta qaadir aclaa maa fii yaddi waxaan hayana miyaad adigu awood u leeday maya buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala kii dembiga ku jiray macaasida wuxuu ku yidhi idhab udkhul اljannata biraxmati orodo tagoo naxariistayda jannada ku gal kii kalena wuxuu yidhi idhabuu bihi ila annaar naarta xaggeeda ula kaca markaasaa la qaaday abu hurayru xadiiska warinaya kelmad cajiibuu raaciyo wuxuu yidhi qaala kalimatan ninkii caabidka ah wuxuu ku dhawaaqay kelmad awbaqa dunyaahu wa aakhirata kelmad buu ku dhawaaqay adduunkiisii iyo aakhiradiisiiba haligtay xadiiska uu rasuulku inoo wariyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa kaa maxaynu kala baxaynaa arrimo dooraynu kala baxaynaa waxa ugu horeeya labada nin kan dembiilahaahi dembi buu ku jiray dembiguu ku jirayna shirki ma gaadhsiisnayn iyo gaalnimo waayo hadday shirki iyo gaalnimo uu ku jiro ninkan saaxiibba ma ahaadeenoo dee gaal iyo islaam bay kala noqdeen laba diimood baabay kala haystaan maalinkaasa xadhiggu u go'aya dembiga la sheegayaa waa maxay waa wixii gaalnimo ka hooseeya waa dunuubta waaweyn in qofku dembaabaana ceeb maaha laakiin waxaa ceeba inuu ku madax adeego ninkanna waxaa ka muuqata inuu dembiga ku madax adeegay oo uu joogtaystay oo uu caadaystay nebigeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi kullu bani aadama khataa wa khayru lkhadaa'ina tawaabuun ibni aadamku waa wada dembaabaa laakiin waxaa ugu qiimo badan kuwa ka soo laabta ninkani muu ka soo laabanayne mar walba faruhu kula jiray waa qodobka koowaad qodobka labaaduu ninkani ku qaldanaa waxay ahayd kaana min almujaahiriin dembigu muu u qarsoonayn oo kula kulamuu gelayne bannaankuu la taagnaa waxaana ogsoonaanaynaa dembigu khalqiga kama dhammaado saynu tilmaannay laakiin waa inuu qarsoonaado oo yaraadana mujtamacaadkii qiimaha badnaa xataa mujtamacii nebigu gacanta ku hayay dad badan oo dembaabayaa jiray laakiin dembigu waa maxay waa inuu qarsoon yahayoo aanu shaacbax ahayn nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin ummaddayda waa la cafiyey siday u dhan yiin qolaan la cafiyin waa kuwa la soo banbaxa macaasida macasidii uu dariiqa la imanaya xumaantii buu shaacinayaa kaas waa ka bannaanka la yimi waxaa kaloo mujaaharada ka mid a mid intuu ilaahay asturay isagu bannaanka soo dhigaya hebel khiyaamadaan ku sameeyey miyaad ka warqabta hebel xeeladaan u dhigay tii aan anugu sameeyey miyaad og tahay waxyaale ilaahay u asturay ayuu isagu ka sheekaynayaa ninka isaga ka muuqataa dembigii uu ku adkaystay ilaahayna wuxuu uhi walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun qodobka labaadna waxa weeye mujaahir buu ahaa qodobka saddexaad uu ku qaldamayna wuxuu ahaa waxa ku batay kalsooniduu ilaahay ka qabo waayo qofka muslimkii waxaa laga rabaa inuu dhinacna alla ka baqdo dhinacna uu ilaahay rajeeyo laakiin kan waxa ku batay rajada dhinac buu u dullaamay wuxuu uhi khallinii warabbii aniga ilaahay sukaaya daa haddii rajada kugu badato waa halis khawfku kaa maqnaado waad dhiganaysaa haddii khawfku kugu bato oo rajadu yaraatana iyadana waxa weeye waad quusanaysaayoo koonaa kala tegaysaa waxaa la rabaa inaad miisaannaato oo dhinacna wadnaha farta ku hayso oo ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa aad ka baqato dhinacna naxariistiisa iyo jannadiisa iyo raalnaashihiisa aad filato laakiin ninkani dhinac buu u qodobka afraad waxa weeye wuxuu yidhi abucista calaya raqiiban haduma ilaalaad iga tahay qadiyaddaasina waa qalad hayo ilaalaa layska yey waa layna diray ilaahay wuxuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani اlmunkar watu'minuuna biاllaah man ra'aa minkum munkara falyugayirhu biyadih keliya waxaan ilaalo lahayn qofku hadduu macaasida la dhuunto la jaajuusi maayo la dabageli maayo talo hebel halkan uu galay muxuu la galay iyo arrintuu qarsanayay maxay ahayd guriga soo xidhay bal daaqad ka eeg laguma ogolaa walaa tajasasu kol hadduu qarsaday isagii hallihiisu daa laakiin ninka bannaanka la jooga haduu kuha miyaa lay kaa diray haayo waa lay kaa diray ummaddan waxaa laga dhigay dad doonni saaran oo qolole ay ku jiraan khanka hoose qolana khanka sare kuwan gudaha hoosta ku jiraa kuwa sare biyaha ka qaataan markii ay muddo wareeriyeen bay yidhahdeen war maynu hoostaba dalooshanno hadday hoostaa dalooliyaan maadaa maadaa yaqac maxaa dhacaya waa wada qarraqmaysaa mujtamacana qolada macaasida wadaa waa qolada khanka hoose ku jirta waa dadka kuwa macaasida ku jira waxay halligayaan doonida la wada saarayey cadaab bay horseedayaan wاtaquu fitnaة laa tusiibana اladiina dalamuu minkum khaasa marka afartaa qodobuu ku qaldanaa afarta midna gar kuma leh amaa ninkan cibaadaysanayey isaguna saddex arrimood buu cajiib ku ahaa arrinka koowaad oo cajiibka ku ahaa xadiiskaa tilmaamayo wuxuu ku dadaalayay cibaadada iyo xasanaadka iyo daacada alluu ku dadaalayey waana qadiyad wanaagsan in lagu dadaalo waa xikmaddii laynoo abuurayba wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun ilaahay buu la tijaaraysanayaa waa qodobka koobaad qodobka labaadna waxa weeye alcilaaqatu maca saaxibi اlmacsiya nin weli dembi faraha kula jira oo macaasi gacanta kula jira ayuu xidhiidh la lahaa oo ay saaxiib ahaayeen oo waaninayey oo xidhiidhayeen iyaduna waa qodob muhiima waayo qofka dembiilaha ah haddii xidhiidhka loo wada jaro oo la takooro oo la firdhiyo waxaa laga yaabaa marka dambe inuu colaad awgeed iyo canaad iyo carigs iyo madaxadayg inuu u sameeyo macaasida waayo qofkani ma gaaloobine dembi buu ku jiraa hadduu la yimaado waxyaalaha lagu kufriyo waa gaar salaadda ka tago ilaahiyo diinta wacaayo sixir iyo umuuro la yimaado umuurahaas waa kuwa lagu gaaloobo laakiin intuu been sheegayo oo wax khiyaamaynayo oo wax hadayo oo zinaysanayo weli waa dembi ahlusunnati sunnati waljamaaca ma gaalaysiiyaan haddaanu xalaashanin sidaa ogeed qofka ahlu macaasidaa waa in gacanta loo fidiyaa waa in la waaniyaa waa in xidhiidh idinka dhexeeya waayo xidhiidhkaasi waa waa xadhiggii gaadhiga dhiiqada gale loo jiidayo kale weyn waa kaawihii waa in la jiido halka ayaan lagaga tegin walihaadaaba abudardaa wuxuu soo maray nin khamri cabbay oo qolooyinku qaylinaya oo qaancaayayaan oo qaarnacdalayaan deete wuxuu kuhi waryaadhe ninkanoo ceel ku dhacay ceel haddaa aragtaan miyaa caayi laydeen miyaa ku buuqi laydeen mise gacantaa u gacanta intoo u laalaadisaan ayaa soo jiidi laydeen bal iiga warrama buud maxay ku jawaabi lahaayeen maye dee gacantaan u laalaadin layn waan soo dhufan layn wuxuu idhi haddaba ceelku maanta ku jiraabaa ka daran ceelka caadigaah wuxuu ku jiraa ceelkii macsiyada shaydaan buu halkaa ugu xidhayey waxaa u baahan tahay in la soo samato bixiyo oo la soo daadgureeyo nebigeennuna sala allahu calayhi waaalih wasalam sidaa waa yeeli jir xadiidka bukhaari ku sugan waxa uu leeyahay abu hurayra kaana rajulu yuqaalu lahu cabdullaah wayulaqabu bilximaar yudaaxiku nabiya nin la yidhaha magaciisa cabdullaah oo beriguu gaalka ahaana lagu naanaysi jiray ximaar oo magacii la soo islaamay ayaa nebigu ka qoslin jiray wuxuu ahaa nin maadeeye oo markuu afka kala qaado dadka la qoslo markuu nebiga u yimaado wuu ka qosliyaa haddana wa kaana yujladu bisharaab mar walba waa la soo qabtaa isagoo khamri cabbay saa la garaacaa nin baa maalintii dambe wuxuu ku yidhi lacnat ullaahi calayh war kal ilaahay a nacdalo maa agara maa yu'taa bihi waa la soo wadaa una waa sidee waxaan uga socdaa waxa weeye ninkani nebigu uu iman jiray waanu u sheekayn jiray oo uu ku qoslin jiray haddana khamri baa lagu soo qabanaya macnuhu waa maxay hadduu nebigu yidhaha war naga tag waxaa tahay kii baasa ee balaayada qabaye shalay daraadba la keenaye wuu sii fogaanaya hadduu doono oo u gaaloobiyo gaaladaabuu u geli mar kastood soo dhowaysood waxu sheegtood waaniso waxa laga rajo qabaa inuu towbad nasuuxa la yimaado ninkii nacdale nebigu muxuu ku yidhi dachu fa innahu yuxibu اllaha warasuulah waar daa ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahay macnuhu waxa weeye dhiirigelin macaase laysku dhiirigelinaya maah waayo waa tan la ciqaabaya la garaacayaba laakiin waxaa la rabaa qofkan maalinba in baa laga soo dhowaynayaayo waxa la doonaya in laga saaro meesha halistuu ku jiro iyo naftan jiidanaysa qodobka saddexaad ee ninka dambe ku wacnaana waxa weeye nahyuhu cani ilmunkar mar walba xumaantuu reebayey weliba wuu joogtaynayey ilaahay ka boqo waar jooji ayuu lahaa saddexdaa arrimood buu lahaa laakiin saddexdiisii wanaagga ahaa maxaa xumeeyey taynu soconnaana waa tane waxaa xumeeyey carabkiisii buu kaantarooli waaye arrin aanu cilmi u lahayna waa uu ku dhacay arrin gacantaba ugu jirinna wuu ku hadlay waa maxay ilaahay dembi dhaafkiis ayaad mooddaa inuu isagu kaantaroolayo qasabadda ilaahay laga furo makfiradiis inuu isagu hayaad mooddaa subxaana allah hawl ilaahay leeyahay ayuu isagu damcay inuu ku amar ku taagleeyo deete muxuu yidhi dhaarna wuu raaciyey wallaahi laa yakfir allaahu lak halkaa markaynu marayno waxaynu kala baxaynaa horta carabkani waa halis weyn siduu qiimo u leeyahayoo wax fiican uu kugu dhawaaqi karo oo janno ku geli karto ayaa haddana wax halisa ood naar ku garshana aad ku galabsan kartaa labadaba waa mididaa labada af leh towxiidka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah oo jannada lagu galo isagaa lagu dhawaaqa qur-aanka iyo cibaadada iyo daacada iyo dacwaddana isagaa lagu gutaa dhinaca kale xumaanta iyo cayda iyo aflagaadada iyo diincayga iyo waxyaalahan aynu ka hadlayno isagana waa lagu gudan karaa maxay ku kala duwan yihiin mid carabkii kaantaroolay iyo mid heegga u sii daayey wey waana tuu nebigu lahaa salى اllahu عalayh wasalam man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofka ilaahay subxaanaه wa tacaala rumaysan iyo aakhiro khayr ha ku hadlo haddii kale ha iska aamus waxaanuu nebigeenu inoo tilmaamay salى اllahu عalيh wasalam ina alcabda layatakallamu biاlkalimati min ridwan اllah addoonka waxaa laga yaabaa inuu kelmad ku hadlo ilaahay raalli gelisa yugtabu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi yalqaah oo loogu qoro raalli ahaanshaha ilaahay ilaa aakhiro hal kelmad waxaa kaloo cagsigeeda waruba an yatakallama bikelimatin inuu ku hadlaa baa laga yaabaa kelmad min sakad illaah yuktabu biha calayhi sakad اllahi ilaa yowmi yalqaah lagu qoray ilaahay cadhadiisa ilaa uu ilaahay kala kulmaayo markaa ninkan waxaa halligay ee heerkaa gaadhsiiyey waxa weeyaan carabkiisii buu kaantarooli waayey oo uu qaban waayey waa kaa uu abu hurayra tilmaamuu yidhi qaala kalimatan awbaqad dunyaahu wa aakhirata wuxuu ku dhawaaqay kelmad adduun iyo aakhiraba halligtoo seejisay waxaa kaloo iyadana cajiib ah wuxuu la dhacay oo la weynaadoo qiimo la yeeshay cibaadadiis hadday cibaadadu kula weynaatana waa halis weeyi waxyaalaha la doonaya in la yareeyo cibaadada ka mid ah markaad cibaadaysato ee salaada ka baxdo waxa ugu horreeyan ku dhawaaqnaa waa maxay astaqfiru allah macnaha cibaadadeedii ilaahay ow sidii la rabay omaan cibaadaysan salaadeedu sii la rabay maaha wixii aan ku gaabiyey astakfirullah waa kan dembidhaaf dalbanaya waa yaraynaad yaraynayso ama haddaad weynayso tira ninka waxaan ahay cibaadaystay ee shantiiba jamac ku tukaday ee soddonkii ramadaan dhammeeyey ee intaasoo qur-aana qaybay ee intaasoo qur-aana ha dhowto waxa weeye naftaadii baad buunbuunisay qiimaad u yeeshay cirkaad isla qabanaysa cudbiguna waa dembi kibir buusa ayuu sababaa markaa ninkani waxyaalaha ku jira waxaa ka mid ah inuu waxoogay naftiisa la booday oo uu cirka gaadhsiiyey nin axadu salaf ka mid ah wuxuu lahaa lian abiita naa'iman fa usbixa naadiman axabu ilaya min an abiita qaa'iman fa usbixa mucjaba habeenkii inaan iska seexdoon salaad ba tukan waayo salaatuleyl oon subaxi inaanoo warwarsan kaco idhaa wallahi xalay maa tukanin ayaa ay ka fiican inaan xalay salaatuleil tukaday suduxiina anigoo u haysta inaan dadkaba intaa dheeray aan dhex maro a dee dadku maskuima isku jiraan ragna salaatuleil bay ku tukadeen qaarna waa khuurinaya isagu issheegaayo waxa weeyaan waa mucjab cibaadadiisuna wax ka soo qaad yeelan mayso waxaa kaloo ka mid ah tajaraa calaa cilmi illaah wuxuu ku dhiiraday ilaahay aqoontiisii oonu aqoon u lahayn ayuu farageliyey ilaahayna wuxuu leeyahay walaa takfu maa laysa laka bihi cilm waxaanad cilmi u lahayn ha gelin cidda ilaahay uu dembi dhaafayo iyo ciddaan u dhaafayn cidduu jannada gelinayo ciddaan u gelinayn labada midna inagu mas-uul kama nihine waxaa la rabaa in ilaahay loo daayo dadka kaad ka baqato siduu u qaldaya aad tidhaahdo war waxaan kaaga baqanayaa halis baad daaqaysa waxaan filayaa inaad war meel halisa ayaad daaqaysaa iska ilaali waxa wadna afarta kaaga hayaa inay cadaab ku dhacdo waxaan kuu filayaa halise kuu filaya laakiin xaqiiqe iyo kaagaa waan arkayaa meel daran baad ku jirtaa ahlu naar baa to way kaaba muuqataa adiga subxaana allah hawl adiga kuu taalla maha waxaa kaloo la mid ah ahlu jan u ahaa innagu waynu sahashanaayo marka meelaha xabaalaha la yimaado dadka qaar baa ku dhawaaqa ahlu jan u ahaa waxaa lagu weydiinayaa jannada miyaad haysay maya ma cilmi baad u lahayd maya qalbigiisa miyaad ku jirtay waa maya waa inaad tidhaahdo jannaanu u rajaynaynaa khayr baanu u rajaynaynaa wanaag baanu annagu ku arkaynay intaad arkaysaad ka sheekaynaysa laakiin arrimo daakhiliya ha gelin taynu ka digaynaana waa taa weeye waayo dhacdooyinkan waxaanu u keenaynaa in wax lagu qaato inaynu nolosheenna ku dabaqno maalinba qisadaynu qaadanno waa inay nolosheenna qayb ka noqoto oo aynu qaadanno xadiiskan maanta aynu qaadannay kala baxno oo bal carabkeennan daldalmaya waagu markuu baryo ilaa iyo intaad ka seexanayso socdown bal in xadhig in xadhig loo sameeyo in la hakiyo waayo wax badanoo halisuu ku horseedayaa qodobka labaad ayna qaadanaynaana uu yahay arrimaha aynaan cilmiga u lahayn ee inaga qarsoon ee ilaahay gaarka u leeyahay inaynu allah u dayno taynu odhanaynaa waa maxay qofkaynu ammaanayno naxsabuhu kadalik ilaahay saasaan uga filaynaa walaa nusaki cala allaahi axadan cidna ilaahay uma ammaanaynee saa khayr baan u rajaynaynaa ka kale maxaan odhanaynaa nakhaafu calayh waa u baqanaynaa walaa nuqanidu mana quusinayno sidaa inaynu yeelna ayaa la rabaa waxaa aynu kala baxaynaa cibaadadaynu qabanno waa inaynaan buunbuunin culimmada islaamku waxay idhaahdaan labada la yareeyaa waa maxay laba waa la yareeyaa waxaad yaraynaysaa wixii aad cibaado samaysay waa la yareeyaa ama waaba la ilaabaaba ixsaanka iyo waxtarkaad qof u tartayna isna waa la ilaabaa waayo haddaad ixsaankii xasuusato wuxuu keenayaa inaad ku mano sheegato tiraa anigii waxaan kuu qabtay malheblayo anigii tan kuu qabtay ilaahayna wuxuu leeya walaa tamnun tastakir labana mar walba waa inaad xasuusnaataa ilaahay wanaagga uu kuu taray ee weli kugu socda inad ka maarmayn waa inaad xasuusnaataa dembigaagana waa inaad xasuusnaato oo haddaad dembiga xasuusnaato towbaddaada dejin naftaa kula yaraan waad baqi intuna adigay dan kuu yihiin waa arrimaha la rabo inaynu ogsoonaanno sidaa awgeed baaraka allah fiikum xadiidka waxaynu ku soo gebagabaynaynaa rasuulkeennu sala allahu calayhi waaalih wasalam waxyaalaha uu inoo sheegayaa waa waxyaalaha la rabo inaynu wax kula baxno intaynu xafidno aynu ku dhaqanno ciddii aynu mahuraan aynu jecel nahayna aynu gaadhsiinno ilahay waxaanu weydiisanaynaa camalkeenna ilaahay camal saalixa allah ka dhigo cilmigeennana naafic allah ka dhigo ilaahay adduunka iyo aakhiradaba haynugu ilaaliyo ilaahay adduunka korkiisana haynugu dhowro aakhrana haynogu naxariisto salى اllahu وslm وbaarak عalى nabiyina mxamed subxaanaka اlahuma